bsm اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cugdaة min lisaanii yafqahu qowlii waxaan ka bilaabi doonaa darsigeenna beydka toddobaatan iyo sideed wuxuu yidhi naadimku haqulta min adunuubi walasta takhshaa lijahlika anta khifa idaa wuzinta wtushfiqu lilmusiri cla almacaasi watarxamuhu wanafsaka maa raximta rajacta alqahqara wakhabadta caashuwa lacamruka low wasalta lamaa rajacta walow waafayta rabbaka duna danbin wanuuqishta alxisaaba idan halaagta ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جيت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شاتا لأعظمت الندامة فيه لافا على ما في حياتك قد أضعت تفر من الهجير وتتقيه فهل من جهنم قد فررت walasta tuطiiqu ahwanahaa cadaaban walow kunta alxadiida biha laduubta walaa tunkir faina alamra jiddun walaysa kamaa xasibta walaa dananta abaa bakrin kashafta qala caybii waakharahu wamucdamahu satarta faqul maa shiئta fiya min almakhaazi wadaacifaa fainaka qad sadarta ومهما عيبتني فلفرض علمي بباطنه كأنك قد مداحت فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقتا ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعوت وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشاط ولا سابغت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خبابت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala haqulta min adunuubi walasta takhsha lijahlika an takhifa idaa wusinta haqulta waad cuslaatay min adunuubi ay min ajli dunuubi dunuub darteed baad la cuslaatay wal baad cuslaatay lasta aanad ahayn takhshaa mid cabsanaya oo baqaya lijahlika jahligaaga darteed ayaanad u baqayn an takhifa ay khifataka inaad fududaato ayaanad ka baqayn idaa wakhtigiina aad fududaato wusintaa lagu miisaamo wa tushfiqu waad u dhimrinaysaa lilmusiri ka dul yuurara cala almacaasi macaasida ka dul yuurara ayaad u dhimrinaysaa wa tarxamu waad u naxariisanaysaa adigu hu ay daalika almusira kaa xumaanta dul yuurarana waad u naxariisanaysaa wa nafsaka maa raximta ay wamaa raximta umaad naxariisan nafsaka naftaadii umaad naxariisan ay maa raximta maad naxariisan haa nafta umaad naxariisan naadimku raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay kaurat dunuubuka faadkalatka can iaaca waxaa kugu fara badatay dunuubtii aad samaynaysay kadibna waxay kaa cuslaysay daacadii rabbi subxaanahu wa tacaala aad adeecaysay wa abda'at bika can alkhayri waxayna kaa dib dhigtay khayraadkii aad samayn jirtayna dib bay kaaga dhigtay wa idaa haqulat mawaasiinu alcabdi min asayi'aati khafat mawaasiinuhu min alxasanaati haddii ay uslaato addoonka mawaasiintiisa sayi'aadkiihii waxay hoos u dhigtaa oo ay fudaydisaa tiisii xasanaadka ahayd faman haqulat mawaasiinuhu fa ulaa'ika hum lmuflixuun wuxuu ku tilmaamayaa an takhifa idaa wuzinta wuxuu ku tilmaamayaa in addoonka la miisaami doono daatadiisa maalinta qiyaamaha waa ka rasuulku ku tilmaamay xadiiska saxiixa ah ee uu soo saarayo imaamu lbukhaari iyo imaam muslim min xadiisi abi hurayra inahu layaأtii alrajulu الsamiinu ywma alqiyaamati laa yazinu cinda allahi janaxa bacuuda waxaa lala iman doonaa ninka weyn ee shilis maalinta qiyaamaha isagoo aan u dhigmahayn ilaahay agtiisa garab kaneeco marka xadiiskaasi wixiina tusinaya waxaa la miisaamayaa inuu yahay daatada qofkii caamilkaa ah laftiisa ee shaqaynaya in la miisaamayo waxa kaloo la miisaamaa acmaasha addoonkana waa la miisaamaa kelimataani xabiibataani ila araxmaani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fi lmiisaani subxaana wa bixamdihi subxaana allahi alcaiim la miisaamaya waa maxay waa addoonka camalkiisina waa la miisaamaya saxaa'ifta acmaashiisana waa la miisaamayaayo waxa u daliila xadiiskii xadiisulbitaaqa wuxuu leeyahay naadimku beydka labaadna wuxuu ku tilmaamayaa oo uu leeyahay naasix yaho waa cidkii waxaad u dhimrinaysaa qofkii musirka ahaa ee dul yuuraray macaasida waanad u cabsanaysaayo waad u naxariisanaysaa wa tansaa nafsaka wa hiya awlaa bilkhawfi calayha naftaadiina waad ilaawaysaa iyada ayaana ku mudnayd inaad iyadna ka warhaysid oo aad uga naxariisatid inaad dembiga ka tegtid iyo inaad dhex gashid waxyaalaha macaasida ah in loo naxariisto dadka cusaada weliba kuwa musriniinta dembiga dul yeerarana waa min khuluqi asaalixiina waalculamaai alcaamiliin ibraahim attaymi wuxuu odhanayaa ina arajula layadlimunii faarxamuhu ninku waa idulminayaa kadibna waan u naxariisanaya waxaynu ka garanaynaa khuluqooga iyo dhaqankoogu sida uu ahaa salafuna saalix iyo culimmada caamiliinta ah awsaaci wuxuu odhanayaa alsraaru an yacmala arajulu adhanba fayaxtaqira israarka iyo daa'imitaanka dembiga la daa'imayo waxa uu yahay ninku inuu shaqeeyo ama ruuxu dembi kadibna uu yaraysto oo uu quursado waxaa ka dhacay ee dembiga waata rasuulkuna uu tilmaamay sala allahu aleyh wasalam xadiiska uu soo saarayo imaamu axmed min xadiisi cabdillahi bni mascuud axmed shaakir iyo albanina ay tasxiixinayaan iyaakum wamuxaqaraati dunuubi fainahuna yajtamicna cala arajuli xataa yuhliknahu ilaa ay halaagaanba oo daaqada ay ka saaraan shaacirkiina wuxuu lahaa khalli dunuuba sagiiraha wa kabiiraha daka tuqa wasnac kamaashin fawqa ardi shawki yaxdaru ma yaraa laa taxqirana sagiirata ina aljibaala min alxasa khalli dunuuba sagiiraha wa kabiiraha dembiga faraha ka qaad kiisa yar iyo kiisa weynba daaka tuqaa kaas baa kacabsiya ina dembi oo dhan faraha ka qaadid ha yaraada ha weynaado wasnac samee buu yidhi fawqa ardi shawki sida uu u socdo qofka dhul soconaya dhul qodax leh yaxdaru maa yaraa kaa ah oo weliba ka digtoonoo iska ilaalinaya waxa uu arkayo laa taxqiranna sagiiratan dembi yar ha yaraysan ina aljibaala min alxasa buuruhba waxay ka ahaadeen qururux dembiga dembiga yaridiis iyo ha eegina adu ka wada dheerow buu leeyahay labadaa baydna intaasu ku tilmaamay takhshaa mafcuulkeega wuxuu noqonayaa an takhifa masderka laga soo xarirayo thaqulta waad cuslaatay thaqulina waa facuuladii caadiga thaqulta waad cuslaatay min adunuubi ee min ajli dunuubi dunuub darteed baad la cuslaatay walxaal baad cuslaatay lasta aanad ahayn takhshaa mid cabsanaya lijahlika jaahilnimadaada aawadeed baanad u baqayn anta khifay khifataka fudaydkaaga inaad fududaatid kama baqaysid idaa wakhtigiina aad fududaatid wasintaa lagu wasmo ee lagu miisaamo wa tushfiq waad u dhimrinaysaayo waad u naxariisanaysaa lilmusiri ka dul yuurara cala almacaasi macaasida wa tarxamu waanad u naxariisanaysaa huay daalika almusira kaa musirka a waad u naxariisanaysaa wa nafsaka maa raximtaa nafsaka waxa ku camal falaya ficil kaa dambe maa raximta dambe ku camal falaysa culimada qaarkood waxaa mee ku camal fali ficil kaa lamida ku camal falaya oo maadani waa naafiyo sadaaratul bay leedahay waxa ka dambeeyaana waxa ka horreya ku camal fali maayo marka wamaa raximta umaad naxariisan nafsaka naftaadii umaad naxariisan ey maa raximta umaad naxariisan haa naftii umaad naxariisan rajacta alqahqara wakhabata cashwa lacamruka low wasalta lamaa rajacta walow waafayta rabbaka duuna danbin wanuuqishta alxisaaba idan halagta walam yadlimka fii camali walaakin casiirun an taquuma bima xumilta walow qad ji'ta yowma alxashri farda waabsarta almanaasila fiihi shataa laacdamta annadaamata fiihi lahfa calaa maa fii xayaatika qad adacta wuxuu yidhi rajacta waad noqotay alqahqaraa ay arrujuuca noqod baad noqotay noqodkaasoo alqahqara gadaalgadaala wakhabadta waad dhacdhacday cashwaa'a ay khabda naaqatin hal dhacdhicitaankeedoo kale ayaad dhacdhacday hashaasoo cashwaa'a habeena leh lacamuruka cimrigaaga ayaan hadalkayga ku adkaynayaaye low wasalta haddaad gaadhi lahayd ey manaasil alcubuudiya cubuudiyada manaasisheeda haddii aad gaadhi lahayd lamaa rajacta kamaad noqoteen canhaa manaasishaa kamaad noqoteen wuxuu leeyahay alqahqara wa alrujuuc ila alkhalfi waa socodka in gadaal gadaal loo noqdo ayaa la dhahdaa cashwa waa mu'anadka wey labkana waxaa la dhahdaa alacshaa buu noqonaya oo qofka habeenadale wey wuxuuna u jeedaa yatii maa yatii bijahaala wuxuu la imanaya ayuu la imanayaa isagoo jahli kaga sugan iyo aqoon daro nasiixadiibuu sii wadaayo wuxuu leeyahay cirbahaaga ayaad ka noqotay inta markii hore aad ku dhacday eed ku toostay dariiqii daacada ee aad dhandhamisay macaankiisii inaad sii wadid bay ahayde maxaa kugu dhacday buu leeyahy wadda fiican baad ayaad tubta saartay cagtee inaad sii socotid bay ahayde inaad ka noqotid may ahayn buu leeyahy alqahqaraa waa sifo mawsuufkiisina waa go'an yahay cashwaa'ana waa sifo mawsuufkiisibaa go'an lowdanna wuxuu noqonayaa jawaabkeedii lamadaasuu noqonaya wasaltana waa bimacnaa balago weeyaan oo mafcuulkeegiibaa go'ana waa inaga manaasilo soo qadarnay wuxuu yidhi rajacta waad noqotay alrujuuca noqod baad noqotay noqodkaasoo alqahqara gadaalgadaala wa wakhabata waad dhacdhacday khabda naaqatin hal dhicdhiciddeed oo kale hashaasoo cashwa a ah habeena leh lacamrukana waynu soo marnay inay culimmada leeyihiin yustacmal min baabi tawkiidi wa taqwiyati alkalaam ee qasab maaha bay leeyihin lacamruka cimrigaaga ayaan hadalkayga ku adkaynayaaye low wasalta haddaad gaari lahayd manaasil alcubuudiya lamaa rajacta kamaad noqoteen canhaa manaasishaasi aad gaadhay kamaad noqoteen walow waafayta rabbaka duuna dhanbin wanuuqishta alxisaaba idan halagta walow waafayta haddii aad u timaaddo oo aad la kulanto rabbaka rabbigaa haddii aad u timaaddo oo aad la kulanto duuna dhanbin dembi la'aan oo wanuuqishta lagula lafaguro alxisaaba xisaabta lagula lafaguro ay idaa nuuqishta alxisaaba xisaabta marka laguu adkeeye lagula lafaguro halagta waad halaagsami buyidhi walam yadlim ma uu dulmiin ay huwa rabbi ka adiga kumuu dulmiin fii camalin camal kugumuu dulmiin aad samaysay walaakin casiirun waxaa culus an taquuma ay qiyaamuka inaad ku qumto bima ay biladii kii xumilta lagu xambaariyey adiga hu maaga lagu xambaariyey wuxuu leeyaha rabbi subxaanahu wa tacaala haddii aad la kulanto adiga oo dembi la'aana laakiin xisaabtii lagugu fatasho oo lagugu adkeeyo taftiishkaasi waad ku halaagsamaysayo kuna guulaysan maysid buuri markaa beydkan hore waxaad fasiraya beydka labaad ee walam yadlimka ah sii caddaynaya beydkaana macnihiisu waxa uu yahay oo uu ku caddaynaya laba arrimood nafyu dulmi can illaahi subxaanah in dulmiga laga anfiyo rabbi subxaanahu wa wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid siiqadaasi dhallaam ihi ma aha siiqatu mubaalaga waa siiqatu nisbatin weeye cadaar iyo najaar iyo tamaar bay lamid tahay wamaa rabbuka rabbigaa bidii dulmin bay noqonaysaa marka waa nisbo weeye maaha mubaalaga maaha bidhalaamin mid dulmi badan maaha waa siiqatu nisbe weeye waa ka xadiiskii rasuulka ku cad sala allahu aleyh wasalam xadiiskii xadiisulqudsiga ahaa ee uu soo saarayey imaamu muslim yaa cibaadii inii xaramtu dulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu ah, addoommadaydiiyow ayuu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala dulmiga waxaan ka xaaraantinimeeyey naftayda dulmigana waxaan ka yeelay dhexdiinna mid xaaraan ah falaa tadaalamuu ay falaa tatadaalamuu waa min baabi xadfi ixda taa'ayn labadii tood mid ka mida ah la gooyey ha isdulmiino idinkana wax dulmi yaanu idinka dhicin xadiiskaasina waa inoogu daliil arinka labaad aynu tusinayaa baydkani wuxuu yahay ana axada laa yastadiicu an yaquuma bikuli maa xumila min atakaaliif ruux kasta oo aadamay wixii takaaliifayda la saaray dee sideeda ugama soo baxayo waa ka rasuulku yidhi ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halaba diintu waa fudayd ruuxna iskuma adkeeyo hadduu isku adkeeyo iyada ayaa ka qaalib noqota iyada ayaa ka qaalib noqota marka wuxuu yidhi walow waafayta haddii aad u timaaddo oo aad la kulanto bimacnaa laaqa ama bimacnaa ji'ta wa aatayta labada way ku timaadaa walow waafayta haddii aad la kulanto rabbaka rabbigaa haddii aad la kulanto duuna dembin dembila'aanna aad kula kulanto oo wa nuuqishta lagugu fatesho oo lagula lafaguro alxisaaba xisaabta idan idan marka ficlu shardigii baa ka go'an idan ay idaa nuuqishta alxisaaba xisaabta marka lagula lafaguro halagta waad halaagsamaysaa walam yadlim ma uu ay huwa rabbika adiga kumuu dulmiin fii camalin camal aad samaysay kuguma dulmiyin walaakin casirun casirun waa mubtade an taquuma jumladaasaa laga dhalaalinaya khabarkii maadaana waxaynu ka dhiganaa mawsuula jumlada dambe xumilaa laba mafcuul bay qaataa kii hore waxay u haysataa naabufaacil kii labaadna waynu qadaranaayo waa caaidkamaada u noqonaya walaakin casirun waxaa culus an taquuma ay qiyaamuka inaad ku qumtid oo aad u kacdid bimaa ay biladii xumilta lagu xambaariye adiga humaaga lagu xambaariye saasay noqonayaan macnuhu wlow qad jiئta yوma اlxashri farda وabsrta اlmanaazila fiihi shatى laacdamta الnadaamta fiihi lahfa clى ma fii xayaatika qad adacta wuxuu yidhi walow qad ji'ta haddii aad timaado yowma alxashri maalinta isa soo ururinta fardan ay munfaridan xaalaad tahay keli oo wa absarta aad aragto almanaazila manaazisha aakhirana aad aragto fiihi ay fii yowmi lxashri maalinta isa soo ururinta dhexdeeda shatan ay mutafariqatan xaale ay tahay mid kala tagsan manaasishaasi la acdamta waa jawaabkii lowda la acdamta alla ilah waxaad weynaysan annadaamata murugada ayaad weynaysan fiihi ay fii yowmi lxashri maalinta isa soo ururinta dhexdeeda lahfan liajli lahfin qoomamo iyo tiiraanyo darteed baad u weynaysan calaa maa ay cala aladii kii aad ka tiiraanyooto qad adacta aad baylhisaad dayacday adigu maaga fii xayaatika noloshaada dhexdeeda labadan baydna naadimku wuxuu ku baraarujinayaa can qadiyati alxashri walbacdi isa soo saarka insaanku waa mid keligii lasoo saari doono keligii baana la xisaabin doonaa walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wa taraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum waad iman doontaa adoo qaawan adigoo cagaagan adoo maal aanu kula socon adoo qariib iyo xabiib midna aanu kula socon yowma yafiru lmar'u min akhiih wa ummihi wa abiih وصاxibatihi وbaniih لkuli mriئi minhm ywmaidi shأnu yغniih taas bu halkaan inagu xasuusinaya alakhilaau ywmaidin bacduhum libacضi caduwun ila اlmutaqiin waa maalinta xitaa dadkii asxaabta ayaan isku noqon doonaan cadow ay isku noqon doonaan ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي فطب مما جنيت وأنت حي وكن منتابها قبل الرقاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد ستندم buu yidhi waad murugaan doontaa in raxalta bigayri zaadi haddii adduunyada aad ka soo guursid adigoo bilaasahaya watashqaa id yunaadiika almunaadi maalintaana waad dhibaato mudan doontaa haddaba fatub mimaa janayta wa anta xayu wixii aad geysatay eed goosatay ee dembi ahaa ka toobadkeen muddada aad nooshahay wa kun muntabihan qabla aruqaadi intaa ka hor ahaw mid baraarugsan atarda an takuna rafiiqa qawmin raalli ma ku tahay qoom inaad rafiiqood noqotid lahum zaadun wa anta bikayri zaadi iyaguna sahay haysta adna aad bilaa sahay tahay dee addunyada dusheeda ina kuu cuntamaynba sooma rag safraya oo sahaydoodii haysta inaad adna jeeblaan ku raacda may kuu cunnamaysa aakhira maxaad malin marka watazawaduu faina khayra zaadi taqwa wataquuni ya uli lalbaab wuxuu yidhi naadimku walow qad ji'ta haddii aad timaado yowma alxashri maalinta isa soo ururinta haddii aad timaado fardan ay munfaridan xaalaa tahay keli oo wa absarta aad aragto almanaazila manaasisha aad aragto fiihi maalintaa yowmulxashriga dhexdeeda shatan ay mutafariqatan xaala ay tahay mid kala tagsan la acdamta waxaad weynaysani annadaamata murugada ayaad weynaysan fiihi maalintaa isa soo saarka dhexdeeda lahfan liajli lahfin baanad u weynaysan murugo iyo tiiraanyo darteed calaa ma ay cala aladii mawsuulaynu ka dhigaynaa jumlada dambe aadbacta ah mafcuulkeygii baa go-aan oo caayida taas asilada u noqon doonta calaa ma ay cala aladii kii aad ka tiiraanyootid qad adacta adigu aad dayacday ee aad bayliysay hu maaga fii xayaatika noloshaada tafiru min alhajiiri watattaqiihi fahalla min jahannama qad fararta walasta tudiiqu ahwanahaa cadaaban walow kunta alxadiida biha laduubta tafir buynu niyo waad ka cararaysaa min alhajiiri kulaylka iyo bacaadka waad ka cararaysaa wa tattaqii waanaad iska ilaalinaysaa hiay dalika alhajiira kulaylkaana waad iska ilaalinaysaa waad iska jiraysaa fahallaa min jahannama qad fararta fahallaa fararta maxaad uga carari weyday min jahannama jahanama maxaad uga carari weyday qad fararta maxaad uga carari weyday minhaa ay min jahanama jahanama maxaad uga baqi weydood uga carari weyday walasta ma adigu tutiiqu mid awoodaya oo karaya ahwanahaa ay ahwana jahanama jahanamo ka ugu fudud cadaaban xagga cadaabka walow kunta haddaad ahaan lahayd alxadiida birna ladubta waad dhalaali lahayd biha ay fiiha jahanamo dhexdeeda ayaad ku dhalaali lahayd alhajiir waa shidat lxari fi muntasif nahaari cadadu markay bartanka taagan tahay maalintu kala barhka markay taagan tahay kuleylka dhaca ayaa alhajiira la dhada alhajiira iyo alhajru iyo alhaajira intaba iyada ayaa la magaa marka wuxuu leeyahay haddii aanad xamil ahayn kulaylka aanad u adkaysanayn hajiirka waxa kaaga mudnaasho badnaa inaad iska ilaalisid an tattaqiya min xari jahanama jahanama kuleylkeega inaad ka carartid taa adduunyada intaad ka cararaysid taasaa kuu fiicnayd bule kuu door badnayd inaga waxaa isnaadaa abubarka cadaadu kulushahay ruuxa waxaan ku nana waa xilligan socon kari maysid waa la gubanaya waad gubaniye ka joog laakiin maxaa ka wanaagsan qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun taa ka joog addoonka in la idhaado taa ka joog in la idhahdo o isku baraarujino waa ka rasuulku yidhi sal allahu alayhi wasalam ina ahwana ahli nnaari cadaaban ywma alqiyaama larajulun tuudacu fii akhmasi qadamayhi jamratun yaqlii minha dimaaguhu ahlu naarka waxa ugu cadaab fudud maalinta qiyaamaha nin halkaa rays magaadhadiisa la dhigi doono dhimbiil kadibna maskaxdiisu ay la kari doonto wadda waa kii ugu cadaabka hooseeyey wey marka lama xamili karayo de ya lama xamili karayo wa kayfa laa yufaru min naarin sidee aan looga cararayn naar ilaahay uu ku tilmaamay oo yidhi waquuduha annaasu walxijaara shidaalkayga iyo waxa shidaalka iyo xaabada u ihi waa dad iyo dhagxaan dad iyo dhagxaan weeye marka muhiimaddu waxay tahay ruuxu inuu ka gaashaanto naarta ittaqu naara walow bishiqi tamra waa kii rasuulkulah sala allahu alayhi wasalam acmaasha lagaga gaashaamanayaana saasay u fudfuduud wax badan maaha timir jeexeed baa layidhi soo ma yara marka tafiru waxaad ka cararaysaa min alhajiiri bacaadka iyo kulaylka waad ka cararaysaa wa tattaqi waanad iska ilaalinaysaaiyo waad iska jiraysaa hiay dalika alhajiira kulaylkaa isagaa waad iska ilaalinaysaa fa waa min adawaati taxdiid hallaa waa maxay min adawaati taxdiid soo maa ficliina ku xigta u baahan tahay markade fa hallaa fararta maxaad uga carari weyday min jahanama jahanama maxaad uga carari weyday qad fararta maxaad uga carari weyday minha jahanama mintu waa xarfu jar jahanamana waa majruurkii jahanam maxaa jahanami loo dhawaya waa maala yansarif soo maa waa cala maca culimada qaarkoodna waxa waa cala maca cujmaa bay walasta ma buu yidhi tutiiqu mid karaya oo awoodaya ahwanahaa ay ahwana jahanama jahanama ka ugu fudud cadaaban xagga cadaabka walow kunta haddaad ahaan lahayd alxadiida birna ladubta waabad dhalaali lahayd biha ay fiiha jahanamo dhexdeeda ku dhalaali lahayd laamkan mar kasta iska ilaaliya waa lowdaa jawaabkeegii weeyi walaa tunkir faina alamra jiddun walaysa kamaa xasibta walaa dananta walaa tunkir ha inkirin oo oh, ha diidin waxaa lagaaga soo sheekeeyey bachi baa lagaaga soo sheekeeyey xashri baa lagaaga soo sheekeeyey faina alamra arrinku jiddun waa mid dhaba waa mid biyo kama dhibcaana wey walaysa ma aha ay huwa amarku kamaa xasibta ay ka xisbaanika malahaaga sidaad aad u malaysanaysid maaha walaa dananta ay walaa dannika malahaagana maaha wuxuu leeyahay arrintaa lagaaga soo sheekeeyey oo dhani ya waa mid dhaba waa mid dhaba wey sida adigu aad mooday sidaad malaysanaysidna ma aha waa ka rasuulkulah sala allahu alayhi wasalam xadiiska xasanka ee imaamu tirmidi uu soo saarayo maa ra'aytu mila annaari naama haaribuha walaa mila aljannati naama taalibuha maan arag naarta wax lamida oo uu iska seexday kii ka cararay iyo janno wax lamida oo uu seexday kii rabay ee dalbay marka waa khatar arrintaa lagaaga soo sheekeeye oo dhan sidaa ku qaada buu kuleeyahay sheekhu waa mid dhabe de baxigii iyo nushuurkii buu kaga soo sheegeye soma layse ismigeedii waa huwa oo amar ah ee walayse ma aha huwa amarku maadaasaa masteriye ah masterka halkaaynu ka soo xariirana noqon doona khabarkii marka maadaa masteriya kuu noqoni waxaa kalood ka dhigi kartaa maadan mawsuulay kuu noqon kartaa jumladana waxaad ka dhigi dee siladii siladii maada jumladaa soo socotaana noqon doonta khabarkii ama ama ay kladii xasibtahu xaaila ila asilama mafcuul bay qaadan jirtay labadii mafcuulna waa maxduuf dhanina laba mafcuul bay qaadan jirtay labadeedii waa maxduuf dhananta wuu mawjuudan bay noqonaysa marka walaa tunkir ha inkirin fa ina alamra arrinku jiddun waa mid dhaba walaysa ma aha huwa amarku kamaa xasibta ay ka xisbaani kamalahaaga oo kale ma aha walaa dhanantay walaa dhani kamalahaagana ma aha ababakrin kashafta qalla caybi waaarhu wamucdamahu satarta فقل ما شئت في من المخازي وضاعفا فإنك قد صدغت أبا بكر يا أبا بكر أبا بكرow kashafta waxaad fayday aqala caybii caybtayda intii ugu yarayd baad fayday wa akarahu ay wasatarta waad qarisay akarahu ay akara caybii caybtayda intii ugu badnayd waad qarisay wa mucdamahu ay wa mucdama caybi caybtayda intii ugu weynaydna waad qarisay ay satarta waad qarisay hu akarulcaybka iyo mucdamka waad qarisay haddaba faqul maa ay maladii kii dhe shita addoontid adigu hu maaga addoontid fiya aniga dhaxdayda dhe min almakhaazi xaalata kownihi kaa'inan min almakhaazi xaalada uu yahay liiditaano iyo dulliyo wadaacif laalaab adigu haa makhaazida laalaab sheegitaankeyga de waayo fa innaka adigu qad sadagta dhaba run baad sheegtu le waxaad sheegtay oo aad ku hadlaysaaba waa run buu leeyahy almakhazi waa jamcu makhzatin wey makhzatin baa la jamciyey khizyiguna waa dullun maca iftidaaxin baa la dhadaa waa dulli ay fadeexadi la socoto markaa naadimku dee halkiisunbuu sii wataayo mansuuxiisii uu nastaxaynayey ee ugu kunyeeyey abaabakar horena aynuu soo ogaanay tiibuu haddana ku soo celiyey wuxuu leeyahay waxaan aad sheegaysid ee ceebahayga ee aad tilmaantay waxan aad caddaysay ee ahaa wixii qarsoonaa wax badan oo ka mida maad sheegin buu leeya waxaad tilmaantay waa inteedii ugu yaraydba intii ugu yarayda aan lahaa ayuun baabad sheegtay buu leya wax badan oo kale ood sheegtay maba jirta buu leeya waatay bacdu salaf odhan jireen asbaxtu bayna nicmatayni laa adri ayatuhumaa afdalu waxaan ahaaday laba nicmo dhexdood mana garanayo tooda fadli badan dunuubun sataraha allahu caza wajala falaa yastaiicu an yucayiranii biha axadun dembi ilaahay uu iga asturay ruuxna aanu awoodayn inuu igu ceebeeyo de ilahay baaba iga asturay iyo wmawadatun qadafaha allahu fii quluubi cibaadihi lam yablughaa camali iyo mawado iyo kalgacal ilaahay uu iigu tuuray addoommada quluubtooda camalkayguna aanu igaadhsiin marka waa min baabi muxaasabati nafsi wey naftiisu dee hoosu dhigaya wey isagoo waxa weya taksiir ku tilmaamaya waa ka abubakar baaba odhan jiray lawadidtu anii kuntu shacratan fii janbi cabdi muminin waxaan jeclaaday buu inaan ahaan lahaa tin ku taalla addoon muminahe dhinacii naftiisu halkaa gaadhsiinay waan garana waa abubakr sidiiq radia wa ardaah marka wuxuu leeyahay abaabakrin yaa abaabakrin abaabakarow kashafta waxaad fayday aqala caybi caybtayda intii ugu yarayd baad sheegtay oo aad fayday wa akarahu haddaynu nidhaahno waa min baabi lishtiaal ood nasbisid ficilkaala midaad usoo qadaraysa wa akaruhu wa mucdamuhuna way kuu bannaan tahay fajaalisun wamaa'isun qad rufica waqad ujiisa araafu wannasbu maca horaynu u qaadan mulxiid sooma intiio kalen weydalgu kooltaaraamna wa aru haddaad tiraadidna saad jaalis iyo maais baad u ciraabi jirtun iraab wa akaruhu mubtadaad ka dhibi jumlada dambana waxay ku noqon khabarkii wa akaruhu ay wa akaru caybi ceybkayga intiisii ugu badnaa wa mucdamuhu ay wa mucdamu caybi iyo caybkayga weynankiisii satarta alla ilah waad asturtay hu aarka mucdamkuna wuu ku cadfan yahay un haddaba faquldha buu yidhi maa ay maladii kii dhe shita addoontay adigu hu maagaa doontay ka waxa go'an caaidkii ya caaidkii maxaa go'an maada shita mafcuulkaasaa ka go'an waayahay fiya aniga dhaxdayda dhe xaalat kolka shaa'ana mafcuulkayga in badan lama sheegaba mala hal meel keliyaba qur-aanka lagu sheegay soo jirin maxaed faqul waxaad tidhaahdaa maa ima ladii kii dhe shita adoontay adigu maaga fiya aniga dhexdayda dhe min almakhaazi xaalad uu yahay maagaasi aad odhanaysaa makhaazida waxyaalaha liita wey liidnaanta wadaacif miis oo laalaab haa makhaazida fa inaka adigu qad sadaqta run baad sheegtay run baad ka hadashee sidaa kuwa buu leeya kama xanaaqaya soo maa inagana maanta in yaroo naqan hadda lagu idhahdo he waxaa dhaca waa la garantaya sooma waa khatar maxamed ibnu waasic waa kii lahaa low kaana lidunuubi riixun jalasa ilaya axadun dunuubta hadday ur lahaan lahayd laska urinayo ruuxnaba ilama fadhiistan bu yidhi warka warrama soo khatar maa wallaahi low callimuu qabiixa sariirati laaba salaama calaya man yalqaani wala acraduu canii wamalluu suxbati walabu'tu bacda karaamatin bihawaani laakin satarta macaa'ibi wamahaalibi waxalumta can saqatii wacan tuqyaani saaxibulkaxtaani nuuniyadii wey wallaahi buu yidhi ilaahay baan ku dhaartay low calimuu hadday ogaan lahaayeen qabiixa sariirati waxa ii qarsoon xumaantiisa haddii ay ogaan lahaayeen laaba salaama calaya man yalqaani cid ay salaamaysa aba salaanta ii diidi lahayd halkay naftooda dhigayaan u fiirso wala acradu canii wayba iga jeedsan lahaayeen wamalluu suxbatii saaxiibtinimadaydiina way ka daali lahaayeen walabu'tu bacda karaamatin bihawaani waxaan la noqon lahaayoon la laaban lahaa buu yidhi inta karaama aan yeeshay kadib hawaan iyo liidnaan laakiin satarta macaayibi ilaahayo waad asturtay ceebahayga wa mathaalibi iyo duulduulkayga waad asturtay wa xalumta can saqatii wa can duqyaani dhacdhacayga iyo duqyaankaygana waad iga dhaaftay waad iga dhaaftay wuxuu yidhi wamahmaa cibtanii falifardi cilmii bibainatii kaannaka qad madaxta wamahmaa wax alla waxa cibtanii aad igu ceebayso fakaannaka dhe fakaannaka waxaba lagu moodaa qad madaxta inaad ammaantay mafcuulkii baa go'aanaya ay aniga inaad ammaantay lifarti cilmii lishiddati cilmii ogaalkayga darridiisa darteed bibaatinatii waxa aniga ii qarsoonaan ogahay wuxuu leeyahay wax allo waxaad igu ceebaysay waxaba la moodaa marka dib loo dabagalo ee la eego inaad amaantayba ya ammaan ayaabaad moodaa bu yidhi waayo waxba lagu tirinayaa buu leeyahy waxa aad tirisay oo dhan ammaan marka loo barbar dhigo waxa adiga kaa qarsoon waxaad qarisay ama waxa jahliga kaga sugan tahay marka la barbar dhigo intaa yaraad sheegtay waaba ammaan buu leeyay intaa yaraad tirtiri waaba ammaan buu leeyay mahmaadu waan garana cibtani baa ficlu shardigiya fada qaabo ka annaka jumlada dambana waxay noqonaysaa jawaabu shardigii fardiguna wuxuu noqonaya bimacnaa shiddaa loo jeeda wamahmaa wax alla waxa cibtani aad igu ceebayso fa kaannaka waxaba lagu moodaa qad madaxtanii inaad i ammaantay lifardi cilmii lishiddati cilmii ogaalka aan ogahay daridiisa bibaainatii wax aniga i qarsoon waxa aniga iga qarsoon awaalkaan ogahay daridiisa waxaba la imoodaa waxa aad tiltilmaantay inuu ammaan yahayba falaa tarda almacaayiba fahuwa caarun cadiimun yuuriu lmaxbuuba maqta wuxuu yidhi falaa tarda raalliha ka noqon almacaayiba ay can lmacaayibi ceebaha raalliha ka noqon fahuwa ay alridaa bilmacaayib alridaa can lmacaayib in ceebaha raalli laga noqdaa caarun waaba ceeb caarka oo cadiimun weyn yuuriu wuxuu dhexal huwa ritahaasi almaxbuuba ka la jecel yahay maqtan cadhuba dhexal siiyaa wuxuu dhexal waa maxay waa cadho weeyaan wuxuu leeyahay ha ku raalli noqon inaad samaysid shay lagugu canaananayo oo lagugu dhaleecaynayo ha ahaato shaygaasi calaaqada rabbiga aad la leedahay xaggiisa ama calaaqada aad la leedahay dadka kale ee axbaabta ah, ee aqaarib ah ee jiiraan ah ee khilaan iyo saaxiib ah waayo wuxuu dhexal cadho daran saaxiibkiina wuxuu kaaga dhigayaa cadow buu kaaga dhigaya saaxiibkiina cadow buu ku noqonaya marka waxaad baaqi yeelataa kalgacalka uu saaxiibkaa kuu hayo waata la yidhi faina alakha alxaqa walaalka dhabta saaxiibka dhabtii man idaa nasiya akhuuhu dakara waa ka marka uu walaalkii ilaawo isagu xasuusta wa idaa dakara acaanah marka uu xasuustana wuu u kaalmeeya wa idaa tanaazacaa aathara hadday wax ku doodaanna isaga ayuu doorbida isaga ayuu he doorbida ukhuwadaasi saadiqadaa ee dhabtii waata ilaa maalinta qiyaamaha baaqi noqonaysa alakhilaau yowmaydin bacduhum libacdin caduwun maxaa ka dambeeya ila almuttaqiin waata baaqi noqonaysa ee iyadu waaraysa wey waata saabiqiintii barhkood laga soo naqliyey inay odhan jireen laa tusaaxib ilaa man yaktumu siraka waar ha iskula saaxiibin ilaa qof sirtaada kuu qarinaya mooyaane wa yasturu caybaka ceebtaadana asturaya wa yanshuru xasanaatika xasanaadkaagana faafinaya wa yadwi sayi'aatika xumaanta kaa dhacdana laabaya oo qarinaya fain lam tajidhu kaa haddii aanad helin tilmaamahaa leh falaa tusaaxib ilaa nafsaka naftaada saaxiib ka dhig naftaada saaxiib ka dhigo cid kale asku raacin buu kuleeyay inta haddii ka weydid saaxiibkaaga inta haddii ka weydid marka wuxuu noqonayaa macaayibta waxaynu ku tilmaanay marka ceebaynu ka dhignay haddee macaayibta dunuub iyo macaasi looga jeedana dee iyadaaba kasii daran marka iyadaaba kasii daran oo ruuxa waxay dhexalsiinaysaa dulli ayay dhexal siinaysaa waayahay waatay odhan jireen bacdulaima allahuma acizanii biaacatika walaa tudilanii bimacsiyatiga ilaahayo waxaad igu cizaysaa aacadaada ha igu dulaynin macsidaada saasay odhan jireen waata ibnu mubaarak uu odhanayo ra'aytu dunuuba tubiitu lquluuba waqad yuriu dulla idmaanuha watarku dunuubi xayaatu lquluubi wakhayru linafsika cisyaanuha saasuu odhanaya wuxuu odhanaya dunuubtii waxaan ku ogaaday inay tahay mid qalbiga dilaysa waqad yuriu idmaanuha unuubta oo la daaimaano wuxuu dhaxalsiiyaaba adula ruuxa duli buu dhaxalsiiya dulinimo wa tarku dunuubi xayaat lquluubi dembiga oo laga tagana waxa ku sugan quluubta noloshooda wa khayru linafsika cisyaanuha naftaadana waxa u khayr badan inaad iyada caasidide hadday iyadu sanka ku hayso dee meel kastay ku gelinaysa meel kastana way kula muquurani wuxuu yidhi falaa tarda almacaayiba nasculkhaafid baa lagu nisbay markaa de radia allaahu can lmuminiin unbay lamid tahay de radi muxuu ku gudubtaa socan maa falaa tarda dee almacaayib markaa mafcuula ka dhigan iska ilaali falaa tarda raalli ha noqon almacaayiba canilmacaayiba dhade ceebaha raalli ha ka noqon fa huwa waa damiirulgayb damiirulgaybkana marjiciisu wayna dhiganay de marjiciisu hadda waa maxay waa madkuurun bimaadatihi icdiluu huwa aqrabu litaqwa fa huwa ay alridaa can lmacaayib in ceebihi raalli laga noqdaa caarun waaba ceeb caarka oo cadiimun weyn yuurisu wuxuu dhaxalsiinayaa huwa ritahaasi halkaasminkaana u celinanaye almaxbuubaka la jecel yahay maqtan caduu dhaxal siinayaa wayahwi wuxuu kasoo shalwinayaa ay huwa ridaha ceebta raallida laga noqday bilwajihi ninkii sharafta lahaa min athuraya laxuhu kasoo shalwinaya ama ururka dhe haddaad ururka u taqaanid wa yubdilu waa bedelayaa ay huwa ridahaasi hu wajiha makaanal fawqi sarraynta booskeegii taxtan hoosayn buu ugu bedelaya taxtan hoosayn ayuu ugu bedelayaa halkana wuxuu ku tilmaamayaa macaayibta iyo shuruurta iyo makhaasida waxaasoo raalli lagu noqdaa ruuxa waxa weeyaan way qiimo dirayaan wayna sharaf dirayaan dulli iyo hawaan bayna dusha uga tuurayaan dulli iyo hawaan ayay dusha uga tuurayaan wax badan oo kusii jiraa ma jiro wayahwi markaa waxaa jirta hawaa yahwi iyo hawiya yahwa kala gara marka tan waa maxay waa hawaa yahwi aw tahwi bihi riixu fii makaanin saxiiq waa tii shalwashada wey daadegidna way noqotaa koridna way noqotaa laba macno iska soo horjeeda laakiin taa min baabi facila tani waa min baabi facale hawiya yahwa waa jacaylka wey asir bal qitaaha alman yuciru janaaxahu lacalii ilaa man qaad hawitu atiiru taasi tii waxay noqonaysaa maxay jacaylkay noqonaysaa wayahwi waa soo shalwiya ay huwa riduhu bilwajihi ninkii sharafta lahaa min athuraya ururka ayuu kasoo shalwiya wa yubdilu waa bedelaa ay huwa ridaha carabta lagu raali noqonaya wuxuu u bedelaa hu ay alwajyaha ninkii sharafta lahaa makaana alfawqi sarraynta booskeega taxtan hooseyn buu ugu bedelaa waa kii ibnu cabaas odhan jiray ina lisayi'ati sawaadan fi lweji haddii xumaani kaa dhacdo waxaa laga gartaa wejiga ruuxa wejiga madowba ayay dhexal wa dalaaman fi lqalbi qalbigaaguna madow buu noqon wadayqan fi risqi arsaaqdaadana cidhiidhi bay gashaa wa dacfan fi lbadani jidhkaaguna wuu tamar daroobaa awoodba heli maysid wa buqdatan fii quluubi lkhalqi dadkuna way ku wada nacayaanba yaa iskale aaaarta macaasida iskale kama aacaatu tubduluka dalaari wa tajcaluka alqariiba wain bacudta kama aacaatu kama aacaatu sida aacaadkuba tubdilu ay bedelayso hiya aacaadku ka adiga ay kuu bedelayso addaraariya kolka lalaqmeynayo waa addaraariya bay noqonaysa hoos ka nasbinaysa de addaraariya xidigaha ay kugu bedelayso watajcalu way oo watajcalu ay yeelayso ay hiya daacaadkaasi ka adiga alqariiba ay kaaga yeelayso mid dhow wa in bacudta haddaad fogaatidna tajcalka waxay kaa yeeli daacaadku qariiban mid dhow bay kaa yeelaysaa mid dhow ayay kaa yeelaysaa waayahay naadimku raximah llahu tacaala intana wuxuu ku tilmaamayaa beydkana wuxuu ku sheegayaa taqarubka ilaahay in loogu dhowaado taacada inuu ruuxu ka helayo cizi iyo karaamo iyo sharaf inuu ka helayo bal inay u sara marinayso xidigaha dushooda xidigaha dushooda iyo mucaasharada si macruufa oo wanaaga loola dhaqmo dadka si wanaaga loola dhaqmo waa ka odhanaya axmed ibnu xambal ibnu shaafici buu ku odhanaya abuuka min asittati aladiina adcuu lahum kula laylati waqta asaxari aabbaha waxa uu ka mid yahay lixda aan u duceeyo habeen kasta wakhtiga suxuurta suxuurtan waan garanana soo wakti khatar maa muxuu ku mutaystay waa taacadate taacadii ilaahay u ateecay weeyi xusnulcushraa waxyaalaha loo soo qaato waxa weyn axadu salaf baa ayaa doonay talaaqa zawjatihi gabadhiisii inuu furo kadibna waxaa lagu yihi maa yasuuka minha war maxaad kaga cabanaysaa de haba furitaane maxaa eedaad sheeganaysaa wuxuu yidhi alcaaqilu laa yaxtaku sitra zawjatihi qofka caaqilkii ma sheego ya sitra zawjatii kadibna uma alaqa bacda dalik intaa kadib waa furay faqiila lahu lima alaqtaha markay kala dhamaadeen baa lagu yidhi war maxaad u furtay wuxuu yidhi maalii walilkalaami can imra'atin saarat ajnabiyatan cani maana kala galay aniga iyo inaan ka hadlo gabadh ajnabi aan kala noqonay ila hadda gabadhiisiiba maaya min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacni marka waa dhaqan wanaagsan ruuxu inuu ku sifoobo weyi kama taacaatu kaafkani waa xarfujar weeyi maadan may ka xidhaysaa camalkii mise kama xidhayso mutamimadaan ku qaadanay kama naasu jaarimun calayhi wa majruumun so mutamimada kuma naqaan kama naasi iyo kama naasu kama taacaati iyo kama taacaatu marka taacaatu maadani kolkaa waxay iska noqonaysaa maxay waxay noqonaysaa kaafay noqonaysaa kaafay noqonaysaa maadu kaafkuna muxuu noqonayaa wixii camalka leeyahay waa kaafiya makfuufa isku noqonayaan ataacatuna mubtadaad ka dhigan badde siday noo qorantee kama taacati haddee tidhaadidna kaafkaan sidiisii u camal falayo maad waxba may tarin kama taacaatu sida taacaadkuba tubdilu ay bedelasa hiya taacaadku ka adiga addaraariya xidigaha oo wa ay yeelaysa hiya iyadu alqariiba mid dhow ay kaaga yeelayso wa in bacudta haddaad fogaatidna jawaab shardigii baa wa in bacudta haddii aad fogaatidna tajcalka waxay kaa yeeli taacaadku qariiban mid dhowbayba kaa yeelaysa وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت وتنشر waxay fidini ay hiya طاacaadki canka adiga xaggaaga fi dunya addunyada dhexdeeda jamiila qurux bay kaa faafini وتلقى waxaad la kulmi albira wanaag baad la kulmi fiiha ay fi dunya addunyada dhexdeeda xayثu kunta meesha aad mawjuudan tahay وتمشي waad soconi adigu fii manaakibiha addunyada dacaladeeda iyo jihooyinkeega casiizan xaalaad tahay mid sharaf leh watajni waad goosani alxamda mahad baad goosan fii ma ay mima kii xaggiisa ayaad ka goosan qad karasta aad tallaalatay adigu hu maaga aad tallaalatay ina lilxasanati lanuuran fi lweji daacada ilaahay la ateeco iyo xasanada iyo wanaagga iyadna aathaarta laga helo midhaha laga helo ruuxa wejigiisa iftiima lanuuran fi lqalbi wa diyaaan fi lweji wejiguna waa iftiima qalbiguna waa u nuura wa quwatan fi lbadani ruuxa jirhkiisuna he awood buu yeeshaa wa sacatan fi risqi waa intii didkeegiun arsaaqdana ilaahay sababteedu kuugu ballaariya wa maxabatan fi quluubi alkhalqi dadkuna ay ku daba yaacayaanba maxaa kuu sababay waa taacada rabbi subxaanahu wa la ateecay iyo iyo xasanada iyo wanaagga weeyaan markaa labadan beyda dambe wuxuu ku baraarujinayaa in loo yeelayo qabuul meel kasta oo uu dego iyo meel kasta oo uu rixliyeysto qabuul bu ilahay u dhigayaayo addoommada qalbigoogu ilahay u furaya waa laska jeclaanaya sababtu waa maxay dee ilahay buu ateecay ilaahay ayaa u ateecay xadiiskii rasuulka inoogu daliilade ah, ee bukhaariyo muslim ay soo saarayaan min xadiii abi hurayra marka ilaahay addoonu jeclaaday jibriil buu u dhawaaqaa wuxuu ku yidhaahdaa hebel baan jeclaaday jeclow jibriil baa jeclaada jibriilna yuu u dhawaaqaa ahlu samaha wuxuu yidhaahdaa ilaahay hebel buu jeclaaday idinkuna jeclaada samadaa laga jeclaada kadibna qabuul ba dhulka lagu soo dejiya waa taacada weyde waata bacdu saalixiin laga soo naqliye inay odhan jireen calaa qadri haybatika lilaahi yakhaafuka alkhalqu wa qadri maxabatika lilaahi yuxibuka alkhalqu wa qadri ishtiqaalika bilaahi yashtaqilu alkhalqu biashqaalika qadarka haybada ilaahay aad u leedahay ayaa dadku waxa weeyaan ay kaa baqayaan maxabada ilaahay aad u qabtid qadarkiisa ayay dadkuna ku jeclaanayaan marba intaaad ku mashquushay xaqa ilaahay ayay adigana dadku ku mashquulayaan maxay ashqaashaada iyo shuquladaada ay ku daboolayaan ka soco yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum nasriga ilahay muxuu noqonaya addoonka u gargaara yakunu bitayiidihi wa tawfiiqihi waharsi maxabatii fii quluubi naas taasuu noqonaya wuxuu yidhi watanshur way faafin canka adiga xaggaagay ka faafin faacilki waayo waa aacadii de watanshur way faafin hiya aacadii canka xaggaaga fi dunya addunyada dhexdeeda jamiila qurux bay faafin wa talqaa waxaad la kulmi albira wanaag baad la kulmi fiiha fi dunya addunyada dhexdeeda xayu shita meel alle meeshaad doontid riwaayadaha qaarkoodna waxa ku qoran nusooyinka qaarkoodna xayu kunta meesha mawjuudan aad tahay mid jooga oo jira wa tamshi waad soconi adigu fii manaakibihaa fii manaakibihaa adduunyada jihooyinkeega iyo dacalladeeda casiizan xaalaa tahay mid sharaf leh wa tajnii waad goosan oo waad guran alxamda mahad baad guran fiima fiimaadaasi waxaa ka fiican in min la idhaahdo waayo ficilka janaa wuxuu ku gudbaa min janaytu fi shajari ah, janaa min ashajari janaa fi shajari lama aragda janaa fi shajari janaadu waa goysigii sooma janaa min ashajari saasay luqadu sax ku noqonaysaa markaa fiidaasi min maabaa ka fiican watjni waad goosan bu yidhi alxamda mahad baad goosan fiima ay mima kii xaggiisa ayaad ka goosan qad qarasta aad tallaalateed beeratay adigu hu maagaad beeratay anta lana lam turaf bicaybin walaa danasta thawbaka mudnashaata wuxuu yidhi wa anta adiga lam tucraf laguguma oga bicaybin cayb laguguma oga alaana hadda hadda wax ceeba oo aad gashay ma jirta buu yidhi waxeebo hadda aad samaysay waxa weeyaan ma jirto walaa dannasta manaad wasakhayn thawbaka maradaadiina maad wasakhayn mudna shata sidaad u barbaartayba maradaadiina wax uskagii kaama gaadhin bu idhi walaa saabakta umaad dheerayno umaad boratamin fii maydaani zuurin dembi garoonkiina umaad boratamin umaad dheerayn walaa awdacta umaad degdegin fiihi maydaanu zuurka umaad degdegin walaa khababta umanaanad rabaasin fiihi maydaanu zuurka wuxuu leeyahay adiga wax eebo hada lagugu ogyahay oo laguu garanaya ma jirto naadimku raximah llahu tacaala wuxuu ku bilaabay kolkii hore ninkii uu kunyeeyey abubakar ayuu dhawaaqayay nusxigana isaga ayuu ku waday kadib in dhaxda ahayd tawjiiha nusxiga naftiisa ayuu ku wajahay isagoo ku hadlaya calaa lisaani mansuuxihi haddaba halkan wuxuu doonayaa de inuu haddana sadeadii dib ugu noqdo abubakr buu la hadlay waa anta bu adana halkaasu ka bilaabmay wuxuu leeya adigu waabad yar tahay welio wax dembi ah dee kumaad dhicinba wax dembi ah kumaad dhicin oo dembi laguu garanayo ceeb laguu garanayo laguu caayo weli maad samaynba sidaad u barbaartayna weli wax ceebi maradaadi way caddahay buu leey maradaadi weli way caddees kamaad wasaa bimacnaa wax dembiya ah weli kumaad dhicin zuurku waa dembiga garoon dembina umaa degdegin waa mid labaad awdacina waa la awdacana waa ayda waa lisraac walaa awdacu khilaalakum aan umaa degdegin garoonka dembigana umaad dheerena umaa degdegin khababtuna waa lasii macno uno waa meelihi odhan jireen taraadufun macnawiyin meelaha odhan jireen weyan waa taraaduf macnawi ah meelihii ay odhan jireen culimmadu wey marka macnaweyn kuma jiro wuxuu leeyahy wax ceeba hadda lagugu garanayo abubakaro lagugu tilmaami karo lagugu sinti karood ku suntan tahay waxa weeyaan ma jirto waa mid labaada maradaadina weli iskamaad wasakhaynoo weli da nin xumaano weli kaamay dhicin ilahay baa ku ilaaliye buu leeyay washaabuna shaa cibaadati rabbi soo toddobadii kamuu mid dembi garoonkiina umaad baratamin umaanaana degdegin tilmaamahaaso dhan wuxuu ku tilmaamaya wuxuu leeya weli waad yartoon yaro fiican baa tee warta istiqaamadaada iyo toosnaantaada kolkii hore ku taagnayd halkaa ka wad buu leeyay wa anta adiga al'aana waa iska darafte labadaba caybi iyo al'aanba waxaa lagu tacalujinaya tucrafkaad horaysiisaaba waa sax marka wa anta adiga lam tucraf laguguma oga bicaybin cayb laguguma oga al'aana hadda haddadana kula hadlayo wax ceeba laguguma oga walaa danasta maraad wasakhayn thawbaka maradaadii mudna shata saad u barbaarteed u dhalatayna maradaadii wax wasakhi iyo wax usrigi kaamu gaadhin bimacnaa wax dembiya maad samayn walaa saabaqta umaad boratamin fii maydaani zuurin dembi garoonkii umaad boratamin walaa awdacta umaad degdegin fiihi maydaanu zuurka walaa khababta umaad degdegin walaa khababta umaad rabaasin fiihi maydaanu zuurka dhexdiisana umaad degdegin waa labadaba isla degdegun fain lam tan'a canhu nashibta fiihi waman laka bilkhalaasi idaa nashibta mar haddaad sidaa too tilmaamaha aad leedahay dembi horey aanu kaaga dhicin fain lam tana haddii aanad ka fogaanin canhu maydaanu zuurkaade weli kumaad dhicina maydaanu zuurkaa hadda haddii aanad ka fogaanin nashibta waad ku dhegi fiihi maydaanu zuurkaad ku dhegi waman lakay waman yadmanu laka yaa kuu damaano qaadaya bil khalaasi fakasho idaa nashibta markaad ku dhegtid haddaad ku dhegtida oo dee dadkii asxaab quranawsuugii aad la dhaqantidna dee cid kaa fujin kartaa ma jirto man shaba calaa shayin shaaba calayhi waad ta yidhahdeen ruuxa waxa weeyaan ku barbaara shay arrintaa waa ku irooban lana salaamata laa yacdiluhaa shayun wuxuu leeyahay banaankaagaa ka joog hawu dhowaan buu leyahy meelaha fain lam tan'a haddii aanad ka fogaanin canhu maydaanu zuurka nashibta waad ku dhegi fiihi maydaanu zuurka waman lakay waman yadmanu laka yaa kuu damaano qaaday bilkhalaasi fakasho idaa nashibta markaad ku dhegtid ay fiihi maydaanu zuurka tudanisu waad wasakhaynaysaa maa ay maladii kiibaad wasakhaynaysaa tadahara daahir garoobay huwa maagu minka xaggaaga ka nadiifoobay xataa kaanaka ilaa laguma moodaba qabla daalika danaskaa ka hor maa tahurta inayna daahiroobinba wuxuu leeyahy haddaad maydaanu zuurkaa agtiisa aad ka tegi weydid oo dadka xunxun aad ka fogaan weydid dee kolkii hore nin nadiifaad ahayde nadiiftaadii waxa kuu bedeli ood ka bedel qaadan maxay oo kuu bedeli danas iyo wasakh iyo uskag baa kuu bedeli buu leeyahy markaa waa digitaan iyo dardaaran uusii wado oo wuxuu leeya de nin wanaagsan baa te wanaagaaga istiqaamadadaasi ku toosna ilahay a kugu toosiye maadaas waa iska mawsuule weeyi xataadan madhuulkeygii baa go ya xataadani madhuulkeygii baa go xataa tasiira wa takuuna waxaana lagu nasbinaya an mudmara wujuban bacda xataa iska ilaali tudanisu waad wasakhaynaysaa maa ay maladii kiibaad wasakhaynaysaa tatahara daahir garoobay huwa maanku huwa maagu minka xaggaaga ka daahir garoobay xataa tasiira wa takuuna ilaa ad ahaato kaannaka adiga laguba moodo qabla daalika ay qabla daalika danasi waa meelaha yidhahdaan ismu ishaaraha iyo damiirulghaybuhu ilaa afar arrimood bay wadaagaan afarta arrimood ay wadaagaan waxaa ka mid a ah marjicay u noqonayaan iminka damiirkayba maxaynu u celina marjiciisi maxaa kamid ahaa madkuurun bimaadati sooma ismu ishaaraha laftiisa waxaa loo celiyaa madkuurun bimaadati waayo tudanisu waa ficil maadadii baa sheegan dalika maxaynu u celinaynaa danas oo maadadiisii lasoo sheegay kaanaka xataa tasira ilaa aad ahaato kaanaka laguma moodo adiga qabla dalika danaskaa ka hor maa tahurta inaanad nadiifoobinba oo aanad daahirba noqonba baydka boqolaad insha alla berri u iska gebagaban doona si fudud buu dhamaanaya insha allah berri xilligan baan dhiganaa hadii ilahay dhaa waan iska dhamaynayna berrida inta hore baan usoo sabirnay hadii ilahay dhaa wallahu aclam subxanaka allah wabxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka waatuubu ilayh